alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala ali muxamed wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wabala calayna waqfir lana waliwaalidina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamin xadiiska lix boqol iyo saddex wa an abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu qaal qaala rajulu ayu nnaasi afdalu ya rasuula allah nin baa wuxuu ku yidhi nabiga calayhi asalaatu wasalaam ayu nnaasi afdalu yaa rasuula allah dadka yaa ugu fadli badan rasuulka ilaahayow qaala mu'minu mujaahidun binafsi wa maalihi fii sabiili illah wuxuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa ugu fadli badan huwa ay afdalu nnaas mu'minun muumin muuminkaasoo mujaahidun jihaadaaya binafsihi naftiisa ku jihaadaaya wa maalihi iyo maalkiisaba ku jihaadaya fii sabiili illahi ilaahay waddadiisaoo jihaadkaa ugu jihaadaya naf iyo maalba jihaadkii ku bixinaya muminna ah kaasaa ugu fadli badan qaala umma man ninkii wuxuu ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam kaa dabadii ku soo xiga ee isaguna afdal noqonaya kaa dabadii qaala wuxuu yihi uma rajulun muctasilun fii shicbin min ashicaab uma rajulun waxaa ku soo xiga xagga fadliga nin muctasilun dheeraaday oo fogaaday fii shicbin min ashicaab riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo arooray summa mu'minun muctazilun fii shicbin min ashicaab muumin marka waxa weeye ku ictisaalay oo dadkii kaga go'o kaga fogaaday fii shicbin dariiq buur ku yaalla ama laba buurood u dhaxeeya oo min ashicaabi yacni marka dariiqyada buuraha ka mida nin halkaa ku sugan yacbudu rabbahu rabbigii ku caabudaya wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugnayd yattaqi illaaha ninkaasoo allah ka baqanaya ninkaa abuurta dariiqeeda ku sugan oo yattaqi illaaha allah ka baqanaya wa yadacu nnaasa dadkana ka tegaya oo ka daynaya min sharrihi sharkiis ciduu dhibaya aynay jirin cidna dhib aan u geysanin dadkiibuu dhibtii ka haystay oo kala fogaaday allahna waa caabudayaa dadkiina waa ka dheeraaday mutafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaariiyo muslim baa labadaba isku waafaqeen xadiiska lix boqol iyo afar wa canhu abi saciidin alkhudri wuxuu ka soo wariyey bukhaari qaala inuu yidhi qaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam rasuulki ilaahay wuxuu yidhi yuushiku waxay u dhowdahay waxay u dhowdahay an yakuuna inuu noqdo khayra maali lmuslimi qofka muslimkaa ah maalkiisa waxa u wanaagsan inuu noqday u dhowdahay hanamun adhi marka khayra waa khabarkii yakuunu khabarkii yakuuna weeye hanamunna waa isimkii oo dib maray bacdii waxay yidhahdeen sida kalena waa loo dabdin karaa laakiin sida marka hadda eh, badanka loo soo wariyey waa sidan hanamun inay marfuuc tahay marka khayra waa inay kor dhiganta marka yatatabacu biha shacafa aljibaal arigaasoo yatatabacu biha uu ku raacaayo uu la raacraacayo shacafa aljibaal yacni buuraha korkooda ayuu marba meeshii uun dee daaqsin wax uga helayo uu la raacraacayaa shacafna waxaa loo jeedaa buuraha xaggeeda saraa loo jeedaa waa mawaaqica alqatri wuxuu kaloo la raacraacayaa oo marba meel geynayaa meelaha roobka yafiru bidiinihi min alfitan yafiru waa cararayaa wuxuu sidaa yeelayaa xaal yafiru yatatabbacu faacilkeeda oo huwa ah oo ninka u noqonaysa ninka muslimka u noqonaysa ayaa laga xaalaynaya yatabicu isla halkii yatatabacuna waxay sheegaysaa un raacraacitaanka mara bacda mara ayay tilmaamaysa arigaasoo yatabicu biha uu la raacayo bimacnaa la doonanayo ama yatatabacu biha uu la raacraacayo marba la raaraadinayo shacafa aljibaal buuraha korkooda buuraha dhaladooda wa mawaaqica alqatri iyo meelaha roobku markaysa markaa uu ku da-ay ee roob kale wuxuu sidaa la raaraacayaa yafiru xaalu cararaayo bidiinihi diinkiisa la cararaayo min alfitani fitanka kala cararayo diinkiisa ayuu la cararaya ama xaaluu diinkiisa ku dheehan yahay buu cararayaa min alfitani fitanka ka cararaya rawahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey wa shacfa aljibaalna waxaa loo jeedaa aclaaha buuraha dhaladooda iyo halka ugu sarraysaa loo jeedaa labadan xadiis waxay tilmaamayaan fitanka in laga fogaado oo wakhtiga fitanka la incisaalo oo dadka laga dheeraado oo buuraha adhya la yskaga raaco iyadoo dadkii laga dheeraanayo fitnadiina laga dhex baxay ya inay saasi fiican tahay oo halkaa ilaahay lagu caabudo dadkiina laga fogaado waayo meelaha dadku ku badan yihiin ee magaalooyinka waxay madinno u tahay qofkii dembigii in la gelinayo waxaa kaloo aanu ka aamin qabin dee hadhow markaysagaa fitnadii inuu toosba u wada galana ya kama aamin qabo marka dee meesha fitnada in laga fogaado way fiican tahay nebigu muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man samica biddajaali falyan'a canhu kii dajaal maqlaa ha ka dheeraado ya dajaal yaanu ku dhowaan man samica bidajaali falyan'a canhu riwaayada imaam axmed soo wariyey saddex goor bay ku celinaysa kii dajaal ha ka fogaado kii dajaal maqla ha ka fogaado kii dajaal maqlaaha ka fogaado fawallaahi ina arajula layaatiihi wahuwa yaxsabu annahu mu'min fayatabichu lima yabcasu bihi min ashubahaat ilaahay baan ku dhaartay ninbaa markaa dajaal u tegaaya isagoo yacni wuu la kulmaya dajaal isagoo isu malaynaya inuu muumin yahay markaasuu raacayaa shubahaadka ninkaasi sii daynaya daraaddeed baaba u raacayaaba ciidamadiisa ka mid noqonaya marka xadiiska waxaa loo soo qaataa yacni waxa weeye arbaabu shubahaadka in laga fogaado waxaa kaloo loo soo qaataa fitanka in laga dheeraado oo qofkii markaysaa qalbigiisii dee waa isgedgediyi karaa in alquluba bayna usbucayni min asaabici araxmaani yuqallibuha kayfa yashaa qalbiyadu waxay ku sugan yihiin laba farood oo faraha ilaahay ka mid ay ku dhex sugan yihiin ilaahay siduu doonu u gedgediyayaa yaanu odhanayn ruuxu marka anigu ma kedsoomaayo waxaa dhici kartaa inuu dee isbedelo kadsoomaa suurubi kartaa yaa saas aawadeed waa inuu markaa fitnadii laga dheeraado laga fogaado nebigu wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam marka koowaad waxa u fadli badan muumin jihaadayo naftiisa iyo maalkiisaba jihaadka ku bixinaya waa muumin waana jihaadaya naf iyo maalbana waa ku bixiyey kaasi waa afdal waa ka ugu fadliga badan waxaa ku soo xiga muumin isagu wakhtigii fitanka ictisaalay oo dadkii ka dheeraado ka fogaado buuraha ilaahay iskaga caabudaya yacni dadkiina marka cidna aan dhibayn dhibaatana aan ka qayb qaadanayn waxyaalaha dee dhibitaankii waxa weeye siyaalo badan buu noqonayaayo wakhtiyada qaarkood waxaa la odhanayaa dee qaadhaan baa qofkii lagu soo qoraya markaasaa la odhanaya qabiilkii dee dagaal baa haysta waxa weeye markiisa markaa waxan waa inaad keentaa kharash waa in keentaa intaasaa lagu soo qoray waxaa dhici karta qofkii marka markaysagaa inuu dee ku adkaato diidmada u is yidhaahdo dee reerkii baad ka dhex baxaysaayo waa ku dhibaataynayaano waa ku caayayaan oo cirdigaagay cunayaan oo dee hadday doonaan waaba ku goynayaan ya markaa dabeedna waxa weeye u maalkii inuu fitnada kaga qayb qaataa dhici karta inuu fitnadii maalka kaga qayb qaato ayaa dhici karta dee haddii uu marka waxa weye fitnadii galay iyo hadduu markaa maal ahaan u galay iyo hadduu gacan ahaan u galay iyo hadduu ra'yi ahaan u galayna mid walba waa soo gelaysaa dee fitnadii bay markaysaa ka mid tahay salafku sida diinkoodu u dhammayska tirnaa daraaddeed yacni waraysiga yacnii innagu waa iska samaynaayoo dadka sameeyaan dee ka mid ahay waraysigoo kale yacni waxa weeye waraysiga waxay u arkayeen fitnadii in laga qayb qaatay hadda qofku isagoo nacaya haddana iska daa waraysiga waxay xataa gaadhsiiyeen qaarkood sidaa ku maqlayseen asarkiiba jeclaysiga qalbiga ee niyaddu gees jeceshae qofku khiyaar aan u lahayn taasay xalaal miirad ahaan ka baqayeen markaysaa in wax ugu soo dhuntaan hadda qofku markaysaa mukallaf kuma aha markaysaa naftu yani markaa hawada naftu markaysa markaa hadduu isagoo isdabdinayo isxukumayo oo yani inuu ka leexiyo doonaayo ya yani qaraabadiisa naftu waa iska jeceshay mugt ta noocaasa min baab ilwarac bay ka tahay markuu leeyahay ma nabadgelin min baab ilwarac ayay markaa ka tahay wa ilaa qofku mu'aakhadkuma aha markaysa marka waxaan yani jeclaantaa qalbiga yacni miduu marka waxaan yani ku yahay naftu inay gees markaa ugu yaro iilanayso oo jeceshahay oo isagu iska celinayo isdabdinayo yani marka dee waxa weeye mid e, yani marka dembi uga imanayo insha allahu ma aha laakiin diinkoodu siduu u dhammayska tirnaa taasay ka baqayeen in wax uga yimaadaan ay islahaayeen salaamadii waa ka baxdeen aysaa islahaayeen marka calaa kulli xaal waxaa laga qaadanaya wakhtiga fitanka in la laictisaalu inay fiican tahay ayaa laga qaadanayaa xadiiskan dambena macnahaas waa tilmaamaya yafiru bidiinihi min alfitan markuu halkaa uu degay oo uu adhiga halkaa iskaga raacayo yacnii diinkiisii ayuu kala cararayaa fitanka oo ka ilaashanay yani inuu fitnoobin oo diinkii ka kharimin saasuu ku dadaalay saasuu ku dadaalaya ruuxa dee talada markaysa markaa fitnada ka qayb qaataa wuxuu la mid yahay inuu fitnadii ku jiro waayo dee ra'yiga iyo taladu waxay ka mid tahay waxa weeye dee fitnada lafteedii bay ka mid tahay ya qofku hadduu markaa dagaalkii ka talinaayo ya walow isagu yaanu baashirinbe amaba ku farxaayo ya farax dee ikhtiyaariya ah uu ku farxayo yacni waxa weeye waxay noqonaysaa inuu markaa waxba ka raalli yahay inuu markaa la mid yahay noocaasay markaa noqonaysa noocaas ayay markaas soo gelaysa waxaanu garanaynaa waxa weeye durayd ibnu sima oday gaboobay buu ahaa oo dee aan itaalba ku jirin ghaswadii ghaswatu xunayn waa la dilay saxaabadu waa dileen boqol iyo labaatan buu jiray tamar iyo awoodna ma hayn laakiin dagaalkii wuxuu ugu jiray ra'yi ahaan waa kii la talinayay ninkii waxaweyaan eh, hogaamiyaha ahaa oo ku yidhi maatada maxaad halkan ugu soo ururinaysaa iyo xoolaha maxdarka u keenaysa oo yidhi waxa weeye waa waxaan doonayaa cidina inaanay cararin markaasuu talo ma haysid talo ma haysid ina almunhazima laa yarudduhu shay nin hadduu jabo waxba ma celiyaan xoolo iyo maato toonna celmayso ka daasdan waa diidey dabeedna waa calaacalay yaa laytanii fiiha jadac aqubu fiiha wa adac alla maan dhallin yaraado allamaan xoog lahaado ya waa calacala laakiin in itaal ku jiro ma aha mar hadday caynkaa tahay dagaalkii inuu ku jiray la mid taho saxaabadii waa dileen nebiguna ma odhan maxaa u disheen taladii ra'yiguu ku jiray markayse markaa haba ahaadaba dee yani markaa midaan saanta qaadi karin haba ahaadaba xadiiska lix boqol iyo shan dabcadaha qaarkoodna waa lix boqol iyo labiyo toban wa can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu aleyh wasalama qaal ma bacaa allaahu nabiyan ila raca alghanam nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam nebi ilaahay ma soo dirin ila raca alghanam xaal axwaasha ka mida ma soo dirin xaalu adhi raacay mooyaane yacnii nebi kasta uu ilaahay soo diray hore ayuu adhi u raacay waxaan loo jeedaa xaala maadawiya oo lagama tilmaamayo marka la soo diraayo inuu adhiga raacaye waxaa loo jeedaa horu u raaca laga tilmaamaya fa qaala asxaabuh waxay yidhahdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisii waxay ku yidhaahdeen wa anta adiguna miyaad raacday istifhaam bay u dhacaysaa qaala nacam wuxuu yidhi haa kuntu arcaaha calaa qarariita liahli makka kuntu waxaan ahaan jiray markaan yaraa arcaaha mid adhiga raacaan ahaan jiray calaa qarariita meel qaraariid la yidhahdaan ku raaci jiray qaraariidkaasoo liahli makkata reer maka u sugnaatay laba qowl baa ku jiro in qaraariidka la yidhaahdo makaan baa loo jeedaa iyo in laga tilmaamaayo yacni markaa lacag looga jeedo nooc lacagta ka mid a ah. culamada qaar waxay ku fasireen wejiga labaad oo calaa qaraariida waxaan ku raaci jiray yacni lacag yar baan ku raaci jiray liahli makkata reer maka aan ugu raaci jiray rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa xadiiska soo wariyey xadiiskani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu sheegay nebi kasta oo nebiyada ilaahay ka midi inuu hore ai u raacay inuu hore adhi u raacay ayuu xadiisku sheegaya taasna waxay ku tusinaysaa doorista loo dooray nebi walba inuu adhi soo raaco inaan wax nuqsaani ku sugnayn adhi in la raaco waxay kaloo ku tusinaysaa yacni degganaanshaha iyo maamulka fiican in lagu baraayey oo yacni xooluhu dee waa kala duwan yihiin oo dadka markaa geela iyo fardaha iyo dhaqdaa caadatan waa kibir badan yihiin sida xadiisba sheegaayo laakiin dadka markaa adhiga dhaqdee adhiga raacaa waa dad deggan xadiis baa sidaa u kala saaraya waa xadiis nebi calayhi salaatu wasalaam inuu nebigu sheegay fakhriga iyo kibirka in laga yeelay fi lfaddaadiina ahli lwabar dadka qayrada badan ee waxa weeye markaa geela iyo fardaha markiisa markaa dhaqda yacni waa dad markaa caadatan yacni fardaha iyo iyo geelaasi cidda dhaqataa waana faam badan tahay waana markaysaga kibiraan sakiinada iyo deganaanshahana waxaa laga yeelay yacni dadka markaa waxa weeye markaa adhiga dhaqda xadiis markaa saxiixa ku sugan baa macnahaas sheegayo saa u kala saarayo dadka qaylada badan ee markaa fardaha iyo geela dhaqdaana in fakhriga iyo faanka iyo kibirka laga yeelay kuwa adhiga dhaqdana in laga yeelay sakiinada iyo deganaanshaha marka nebigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inuu adhi raacay ayuu tilmaamay Eh, halkaas laakiin waxaan baraarujinayaa waxaa jirta eh, nebiga akhbaartiisa waxa ku saabsan in lagu kaftamaa ma bannaana waxaa dhacda dadka qaarkood markay kaftamayaan inay kaftanka markaa soo geliyaan nebiga oo kale soo geliyaan ama ay soo qaataan ama marka ay isku daafacaan ama wax la mida taasoo kale waxa weeye munaasib ma aha qisa ayaa dhacday qisaas waxay ku saabsanayd nin baa lagu ceebeeyey beri suyuudi baa ka sheekaynaya jalaaldiin suyuudi risaale uu qoray ayuu kaga warramaya ninbaa waxaa lagu ceebeeyey inuu adhiraac yahay isagaa shakhsiyan wax laga sheegayey oo la yidhi adhiraac baa tahay markaasuu yidhi haddaan ari raacay nebiguba adhi waa raacay culammadii arrin weyn bay ku tiriyeen arrinkaas inay tahay waxaana yidhahdeen tacsiir buu mudan yahi in la ciqaabo ciqaab edbin ah in lagu sameeyo suyuudi risaalu ka qoray mawduucii markay culammadu arrinka aad u weyneeyeen akhbaarta nebiga ku saabsan waxaa loo baahan yahay jiddi in loo soo qaato iyo marka waxa weeye dhabnimo laakiin in lagu kaftamo iyo hasli iyo kaftan in loo soo qaataa munaasib maaha munaasib maaha saas aawadeed risaalo la yidhaahdo tansiihu alambiyaa can tasfiihi alakhbiya risaalo la yidhahdo ka qoray suyuuti oo mawduucaasna kaga warramaayo oona kaga warramaya nebiyada marka akhbaartooda in jiddi un loo soo qaadanayo waxyaalaha cayda ku saabsanna sideedaba waxaa la eegaa markiisa markaa curfiga iyo wax la mida la eegaa wuxuu waxyaaluhu soo naqlina waxaa ka mida qiso waqti hore ay ugu dambayseen wuxuu odhanayaa sheikhii taqyadiin asubki ayaa inankiisii isagoo la jooga baa ay isa soo hortaageen markaasuu dabeedna ku sameeyey eri u eriyo markaasuu yaa kelba bna kelbin markaasaa sheikhii ku yidhi maxaad u cayda markaasuu aabba miyaanu ay ahayn ayna dhalin markaasuu way jirtaa laakiin sidaad u tidhi baa cay ah way jirtaa laakiin sidaad u tidhi ayaa cay ah yacni curfigaa sidiisaba la eegaa oo shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhaahdaa markuu ka hadlaayo kullu maa caddahu nnaasu sabban yakuunu sabban ile waxa weeye ashyaada waxaa loo baahan yaha daabit maxaa cay noqonaysa maxaa noqonayn yacni iminka waxa weyan waxaynu garanaynaa masalan hadduu qof yidhahdo nin madoobi waa nin madow dhab sow maaha nin madow nin madow maaha waa dhab soo maaha laakiin maxay tahay maxaa loo jeedaa inuu caayayo soo maaha ujeeddadu yacni saasoo kale ka dhigan marka waxa weeye iyadoo shaygu dhab yahayba adna sida loo yidhi iyo siiqada u soo baxayba waxay noqonaysaa cay bay noqonaysaa marka daabit buu sheegay shaykhulislaam ibnu taymiya kullu maa caddahu nnaasu sabban yakuunu sabban wax kasta oo ay dadku ku tiriyaan inay cay tahay waxay noqonaysaa cay bay noqonaysaa masala mid kale wuxuu yidhi caqli nin madow aqaanaa yacnii siiqada hadalkiisa iyo sida uu leeyahay waxaa ka muuqata taxqiir mid kale wuxuu yidhi soomaali maxaan kala hadlaa aabbaha iyo hooyaday baa ka dhashay ya yacni waxa weye kullu daalika iyagoo ay xaqiiqo tahay ayay haddana markaysa markaa cay iyo taxqiir siday u soo baxday marka ay tahay marka sidaas aawadeed masaladan ku saabsan marka waxa weeyaan maqaam jiddi ah ama dersi la dhigaayo ama jiddi iyadoo looga jeedo ayuunbaa markaysaga loo soo naqlinaya ama kaftannada iyo jareexada iyo wax la mid a in lagu soo naqliyo yani markaa ama kaftannada lagu darsado munaasib ma aha ahbaarta nebiyada ku saabsanba sideedaba laguma kaftamo sideedaba laguma kaftamo wakada qur'aanka waxaa ku soo arooray qur'aanka jiddi baa loo soo dejiyey laysa bilhazli kaftan ma aha marka shay qur'aanku sheegay ama shay marka waxa weeye nabigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay sideedaba waa inaan marka lagu kaftamin xadiidka lix boqol iyo lix dabcadaha qaarkoodna waa lix boqol iyo saddex iyo tobane wa canhu muslim waxa uu ka soo wariyay abu hurayra can rasuuli lahi sala allahu aleyh wasalam isagoo rasuulka ka warinaya annahu qaal inuu yidhi min khayri macaashi innaasi rajulun mumsiku cinaana farasihi fii sabiili illah min khayri macaashi innaas waxay dadku markaa ku noolaadaan noloshooda waxa ugu khayr badan rajulu nin ninkaasoo mumsikun cinaana farasihi qabsaday ee jaraha faraskiisa yacni marka waxa weeye yacni hoggaanka faraskiisa ama jaraha faraskiisa ayuu qabsaday fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisoo jihaada ayuu qabsaday yatiiru calaa matnih xaaluu ku duulaayo calaa matnihi duudka faraska uu ku duulaayo yacnii ku boodayo kullamaa samica haycatan mar kastoo uu markaa maqlo qaylo uu maqlo aw fazcatan ama argagax uu maqlo waxaa loo jeedaa yacni markaa hadal markaa waxa weeye markaa dhiillo la soo sheegayo wax la mida ku saabsan uu maqlo yacni cod dhiillo uu maqlo fasca yacni cadowbaa soo markaa socda iyo wax la mida iyo cadowbaa isa soo urursanayay iyo yani marka ayaa laga tilmaamay bascadu waa uun ah, argagax mar ah marka waxa weeye haycadana waxaa loo jeedaa waa cod uun markaysa marka waxaan yani ku saabsan dhiillo ah oo marka colaad la soo sheegay ama dagaal taara calayhi waa ku boodaya wuxuu ku boodaya yabtaqi alqatla xaal uu raadinayo dilka uu raadinayo aw ilmowta ama geerida uu raadinaayo madaanahu meesha laga filaayo ee madinada u ah yacni meesha laga filayo uu ka raadinayo aw rajulun ama nin ayaa ugu khayr badan fii hunaymatin ari yar ku sugan tashiir baa lagu sameeyey hanam fii hunaymatin xayin yar ku sugan oo adhi ah fii ra'si shacafatin buur dhaladeed yacni markaa ku raacaya oo min haadihi shacaf yani buuraha dhaladooda ka mid a ah. aw batni waadin ama tog markaa calooshii ku raacaya tog dhexdii ama jeex dhexdii oo min hadi alawdiyati togoga ka mida yuqiimu salaata salaada oogaya wa yu'ti zakaata zakadana bixinaya wa yacbudu rabbahu rabbigiina caabudaya xataa yaatiyahu lyaqiin ilaa yaqiintu ay u imanayso bimacnaa tii dhabta ahayd oo geerida ahayd ilaa ay u imanayso laysa min annaasi ila fii khayr dadkana aan waxba kaga sugnayn khayr mooyaane yacnii dadka xidhiidh kale lama leh cidoo durqumaya ma jirto cidoo dhibaataynayaa ma jirto cidoo caayaya ama xamanaya ma jirto ciduu dulminaya ma jirto ciduu ku xadgudbaya ma jirto dadka wax khayra mooyaane wax kale ma dhex maraan yacni ciduu ixsaan u sameeyo ama sadaqa siiyo ama markaysa marka waxa wanaag uu ku yidhaahdo mooyaane innaba markaysa marka cid alla cid markaa eh, dhib uu geysanaya ma jirto rawaahu muslim muslim baa saxiixa kusoo wariyey yatiiru waxaa loo jeedaa yusricu waa dedejinayaa baa loo jeedaa ama waa u degdegaya oo waxa weeye waa duulayaa faraska yacni dushiisa ayuu ku duulayaa siduu u dedejinaya waxa laga soo qaaday inuu markaa waxa weeye sidii wax duulayaba yatiiru calaa matnihi wuxuu ku duulayaa faraska korkiisu ku duulayaa bimacnaa aad buu u dedejinayaa u eryayaa faraskaa isagoo xagga cadowga gaalaad yacni markaa ugu socda taara calayhina waa saas ilaag wa ku duulayaa yacni korkiisa isagoo ku sugan buu ku duulayaa bimacnaa aad buu u eryayaa baa laga tilmaamaya wa matnahu matnigiisuna dahrahu waa faraska dhabarkiisa duudkiisa weeyi waa faraska dhabarkiisa duudkiisa waalhaycatu haycadu alsawtu lilxarbi waa codka dhiilada ku saabsan ee dhiille la ysugu yeedhayo iyo dagaal waalfascatu argagaxuna naxwuhu waa la mid wa madaanu shayi shayga loo filaankiisu meesha loo filayaana almawaadicu alatii yudannu wujuuduhu fiiha waa meelaha loo malaynaayo in laga helaayo waa meesha loo malaynaayo ama meelaha loo malaynaayo in laga helaayo waalghunaymatu ghunaymadu bidammi lghayni ghaynka godaalkiisay ku sugan tahaye tasgiiru lghanam ghanam oo la tasgiiriyey weeye marka waxaa laga tilmaamaya adhi yar buu haystaa washacafatu bifatxi shiini waalcayni isagaaba xuruuf ku dabdiyey washacafatu shacafadu bifatxi shiini waxay ku sugan tahay shiinka kordhigiisiiyo waalcayni caynka kordhigiisa hiya acla aljabal waa buurta halka ugu sarraysa weeye waa dhalada buurta buurta dhaladeeda ama korkeeda weeye xadiiskani wuxuu tilmaamayaa fadliga uu leeyahay ruuxa markaa ictisaala oo dadka ka dheeraada oo marka waxa weeye dembiga intuu iyo fitanka iyo waxaa ka fogaaday buurdhaladeed ama jeexyada iyo ayada ari iskaga raacda oo waxa weeye salaadiisa oogaaya zakada bixinaya rabbigii caabudaya yacni ilaa geeridu u imanayso yacni sidaa gaarka ah ayuu rabbi u caabudaya adhigiisaa yar baanu marka halkiisa ku raacayo fitanka inuu ka fogaanayo daraaddeed diinkiisana dhowranayo cibaadadiina ma dayicina cibaadadii waa la imanaya halkaasuu ilaahay ku caabudaya dadkana waxaan khayr ahayn isuguma yimaadaan umuuraha dadka wuxuu kaga sugan yaho aan khayr ahayni ma jiro shar oo dhan waa ka fogaade yani waxa shar oo dhan waa ka fogaaday kaasi inuu yahay min afdal innaas ayaa laga qaadanayaa ka kale markaa lagu lamaaneeyey isagu ka horreeya waxa weeye waa nin markaa jihaad u taagan yacnii mar kastoo lasoo sheego jihaad la ysugu yeedho ama dhiil lasoo yeedho ama la yidhaahdo jihaad baa loo duulayaa ama markaysaga gaalaa soo duulayso la layska daafacayaa amabaiyo waa lagu duulayaa jihaadku labada nooc ku doonaba ha ahaado jihaadu talab iyo jihaadu dafci marna waa mid difaaca marna waa mid duulaan ah oo gaaladii lagu duulaayo iyaga markaa la weerarayo marna waxaweye waa iyagaa weerar ah oo iyagii baa la daafacaya daafacayaa waxaweye waa saas ila dagaalku sidiisaba waxa weeye marba waa nooc maruu hujuum yahay iyo maruu difaac yahay labada noocba waa u dhacaa labada noocba waa u dhacaa ninka isagu jihaadka u taagan oo markaa waxawe mar uu ka hadhayo jihaadka ayna jirin goor kasta oo la laysugu yeedho jihaadkiina u taagan faraskiisuna sidaas uu u diyaar yahay yacni markaa ku dadaalaya jihaadkii yacni markaa u degdegaya yacni raadinaya shahaado raadinaya inuu ama dariiqa isagoo ku sugan u dhinto amaba ay gaaladu dilaan sidaa markaa doonaya kaasi inuu yahay min afdal innaas iyo markaysa markaa dadka kow ugu fadliga badan inuu ka mid yahay ayaa xadiisku markaa tilmaamaya ayaa xadiisku tilmaamaya laakiin xadiiska baabka sheikhu wuxuu ugu soo arooriyey waa ka dambe weyi waa ka dambe weyi waayo istixbaab alcusla cinda fasaadi zamaan ayuu xadiis marka ay sheegaya baabku yacni in cuslo la sameeyo dadka laga inxisaalo laga fogaado markay wakhtigu xumaado ama dadku ay xumaadaan ayaa baabku ku saabsanaa ayaa baabku uu ku saabsanaa baabka toddobaatanaad baabu fadli likhtilaati binnaas dadka in la dhex fadliga ay leedahay sheegista la sheegaayo u baab ay baabu dikri fadli ikhtilaati binnaas dadka in la dhex galo oo lagu khaldamo fadliga ay leedahay sheegista la sheegaayo u baab wa xuduuri jamcihim iyo jamacooda in lasoo xaadiro oo loo tago wa jamaacaatihim iyo jamaacaadkooda wa mashaahid alkhayr iyo meelaha marka waxaweyan khayrkaa in la soo xaadiro meelaha marka waxaweyn yani khayrka in la soo xaadiro khayrka la isugu yimi oo majaalis dikri iyo meelaha ilaahay lagu xusaayo in la soo xaadiro macahum dadka la jirkooda la soo xaadiro wa ciyaadati mariidihim kooda buka in la soo booqdo wa xuduuri janaa'isihim janaasooyinkooda in lasoo eh, la xaadiro yacni kooda dhinta in la xaadiro oo laga qayb galo aaskiisa oo janaasadiisa la xaadiro fadliga ay leedahay sheegista la sheegaayuu u baab yahay waa laba baab baabka cuslada ama incisaalka iyo ikhtilaadka dadka la dhex galay midba marbay fadli badantah waa axwaal kala duwan ruuxii marka waxa weeye dadka dhibtooda aan ku sabri karayn diinkiisana ilaashan karayn ee diinkiisii inuu ka fitnoobo halis u ah ama markaa aan ku sabri karayn dadka dhibtooda ama diinkiisa aan ku sabri karaynin ee marka dadka uu dhex galo dadkii ay kaxaysanayaan oo baatilkiiiyo wixi ay u kaxaysanayaan kaa waxa u fiican incisaalka iyo cuslada inuu la yimaado oo uu dad ka fogaado oo uu marka waxa weeye gaar isaga go'o halkaana ilaahay ku caabudo dadkana waxa weeye xidhiidhkiisa uu la leeyahayba uu yareeyo sidaa hore u khayr badan sidaa hore ayaa u khayr badan kii laakiin dadkii hanuunin kara wax u sheegi kara dadka ay maqlayaan kuna sabraayo markaa dadka dhibtooda iyo dhibaatada ka soo gaadha diinkiisana ku sabri karaya waxna ka qaban kara oo dadkii markaa waxaweyan wax ka hagaajin kara yacni sharkii ha is hortaago wakhtigaanu is hortaagayn ha yareeyo ila marna waxa la rabaa ibtaalu shari sharkii in la buriyaa la rabaa la is hortaago marna waxa la rabaa in la yareeyo marka la iswada hortaagi karayo oo bacdu shari ahwanu min bacd ya hadda inta kale inuu la samaynaayo iyaga wuxuu ka khafiifin kara waa ka khafiifinayaa wuxuu u taag waayo faruhu ka qaadaya waa ka dhex baxayaa lama samaynaayo yacni lama samaynayo marka kaa waxa u fiican inuu markaa ikhtilaadkii sameeyo dadkii dhex galo oo aanu incizaalinba afdal u ah afdal u ah yacni waxyaalaha markaa dadka dhexgalkooda weliba fadliga ay ku sileeyahayna waxaa ka mid a qofkii dee hadda jooga meel la degan yahay jumcada iyo jamaacaadkaba inuu ka qayb galaa oo isagoo waxaweeye muqiim ah oo neg inuu yidhahdo waan incisaalayaa oo jamac iyo jamaacaad toonna iman maayo salaad jimcana soo xaadiri maayo jamaacana soo xaadiri maayo halkaygaas anigu ilaahay gaar ugu caabudaya adaankiina u maqlayo ta noocaasi waxaweye waa mid halata weeye waxaana soo aroray waciidaba soo aroray tilmaamaayo qofku markaa salaada jumcada ee ka taga isagoo fudaydsanaya saddex jumco markaa oo xidhiidhsan ka taga in waxaweye qalbigiisa la dhababayo yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiis buu ku sheegay yacni jumcadii ruuxii muqiimka ahaa ean cudurdaarka lahayn dee waxay ku tahay faral inuu ka qayb galo ma laysla ogol yahay mar hadday caynkaa tahay maqnaanshaha uu ka maqnaanayo salaaddii jumco u odhanaayo anigu waan incisaalay oo cuslaan la imi cidna dhex geli maayo deeta noocaas iyadu uma bannaana jamaacaadkii salaadee kale ka warran iyada lafteeda khilaaf baa ku jiro dee madaahibta qaar baa qaba inay sunno tahay marka waxa weeye haddii qowlka sunnada marka lagu socdo yacni dembi waa ka badbaadayaa laakiin waxa weeye dee adilada haddii la eego yacni waxay u badan tahay inay markaa jamaacadu waajib tahay ayay markaa u badan tahay aqwaal baana ku sugan yani ma farducayn bay qofka ku tahay markaa salaada jamaacaadka salaada inuu ka qayb galaa ma farducayn bay ku tahay mise waa fardu kifaaya oo dadkay si guud u saaran tahay ee fi xaqi ilfardi sunne mu'akaday u noqonaysa ya dadkana fardu kifaayay u noqonaysa mise waxa weeye waxay noqonaysaa marka horeba sunnay noqonaysa sunnay noqonaysa yacni aqwaal baa markaysaga ku jirta laakiin sida qawigaa insha allah waa inay markaysaga ay waajib tahay qofkii cudurdaar aanu ka reebin xadiiskii xaakimna waa ka tilmaamaya man samica annida'a falam yujibhu falaa salaata lahu ila min cudrin ruuxii marka adaanka maqla ee aan adaankii ajiibin ee aan adaankii ajiibina ku imanin falaa salaata lahu ila min cudrin wax salaada male cudurdaar mooyaane inuu cudurdaar uga baaqday mooyaane salaad male waxaaba dhacday bacdu ahlicilmi inay yidhaahdeen shardi bay u tahay sixada salaada oo yacni ruuxa salaaduba ka asixi mayso haddaanu cudurdaar lahayn oo jamaacadii ka maqnaado qowl sidaa odhanayaa jira oo culammada qaarkood ku tageen oo ibnu taymiya ka mid yihiin laakiin sida qawigaa ah waa in markaa eh, aynay markaa shardi ahayn ee ay tahay markaysaga waxaan waajib ay tahay ayaa marka waxaan fiican qowlkaasaa fiican marka jumcada iyo jamaacaadka inuu ka qayb galo weeyaan dadka buka inuu soo booqdo khayr baa ugu jira janaasooyinka inuu xaadiro khayr baa ugu jira majaalista khayrka inuu xaadiro khayr baa ugu jira inuu waxaweye majaalista cilmiga inuu xaadiro khayr baa ugu jira majaalisulcilmina majaalis dikri bay soo gelayaan majaalis dikri ayay markaas soo gelayaan yacni waxa weeye meesha khayrka lagu hayo qofka xaadiraa waa ka faa'iidaya yani waxaa tii nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiis ku sheegaayay hum lqawmu laa yashqa jaliisuhum yacni cid khayr wada ayaa waxa dhacda marka waxa weeye in markaa yani markaa layidhaho waa loo dembi dhaafay markaasaa malaa'igtu ilaahay waxay ku yidhahdaa ilaahayow hebel baa ku jira oo aan ka mid ahayn ayaa marka ku jira markaasa marka ilaahay wuxuu yidhaha hum lqawmu laa yashqaa jaliisuhum waa duul cidda la fadhiisataa aynay ku guul daraysanaynin marka waxa weeye majaalista khayrka lagu hayo ee waxa weeye marka ilaahay lagu xusaayo ee kitaabka ilaahay lagu akhrinaayo waxaa laga helaa dembidhaaf baa laga helaa dembi dhaaf ayaa laga helaa faa'iidada ku saabsan markaysaa cilmi in laga faa'iidaysto keliya ama wacdi laga faa'iidaysto keliya maahe waxyaalaha laga helo waxaa ka dembi dhaaf baa markaa ka mida waxyaalaha laga helo waxaa laga helaa ammaanta ilaahay marka uu ammaanaayo yani marka ayaa laga helaa wadakarahum allahu fi man cindah waa kii xadiisku sheegaayey marka fadli badan baa ku jira oo markaysa markaa laga helaya wuxuu ihi sheekhu raximah llah wa xuduri janaa'izihim wa muwaasaati muxtaajihim wa irshaadi jaahilihim wagayri dalika min masaalixihim liman qadara cala alamri bilmacruufi wannahyi can lmunkar wa muwaasaati muxtaajihim iyo kooda markaa baahan in oo waxa la haysto wax laga siiyo waxa la haysto wax lala siiyo oo nafla qaybsi lala sameeyo qadar qadarkeere la haysto la yidhahdo adna intan qaado adna intan baan haysanaya mm, waa nafla qaybsi wa irshaadi jaahilihim iyo kooda jaahilkaa in la hanuuniyo wa hayri dalika min masaalixihim iyo taas waxaan ahayn oo danahood iyo masaalixdooda ka mid a liman qadira cala alamri bilmacruufi wanahyi can ilmunkar ciddii awooda inay markaa macruufkiiyo wanaagga ay farto wanahyi can munkar iyo xumaanta inay reebto awoodi kartaa inay waxaweeye yacni intaaba ka qayb galaan iyo wa qamci nafsihi naftiisa inuu ka celiyo caniliidaa'i dhibista uu cid dhibaayo uu ka celiyo ciddii awoodi kartaa wa sabara kuna sabirtay waxay ku cadfantahay ficilka hore liman qadira ficilka ah horay ku cadfantahay wa sabara kuna sabirtaa cala al adaa dhibtana ku sabirta intaasoo dhan ciddii samaynaysaa ikhtilaadka dadka u dhex gelayaa u fadli badan inuu dadka dhex galo ayaa u fadli badan dhibtooda ku sabro kooda marka waxa weeye jaahilkaa uu hanuuniyo kooda baahan uu caawiyo wuxuu ku caawin karo wanaagga marka waxa weeye uu amro xumaanta uu reebo yacni sidaa inuu dhex galo ayaa marka u fadli badan qala imaamu nawowiy raximah llah iclam ana aliftilaada binnaasi cala alwajhi aladii dakartuhu huwa almukhtaaru aladii kana calayhi rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam ogow ana alikhtilaada binnaasi dadka in la dhex galaa oo lagu khaldamaa lagu dhafmaa cala alwajhi aladii dakartuhu wejigaan sheegayna loo dhex galaa oo ah marka waxa weeye dadka wixii shar ah inaan lagala qaybgelayna khayrkii lagala qaybgelaayo wixii lagu tari karana lagu taraayo majaalista markaa dikriga la xaadirayo kooda markaa buka la soo booqanayo kooda dhinto ah laga qaybgelayo janaasadiisa jamaca iyo jamaacaadka yacni markaa la xaadirayo sidaa la samaynaayo kooda markaa jaahilka la irshaadinayo la hanuuninayo yacni wahaa kada lagu sabraayo dhibtooda ciddi kari karta inay saasi u fadli badan markaynu leenahay jumcada iyo jamaacada waa ciddii markaysaga dee magaalo degan laakiin qofkii incisaaloo dee buur iska galay oo dee markaa miyigu iska yaallaa yani magaalaba ma degana jamaaco markaysa markaa inay waajib ku tahay reerkiisa inuu la tukado dee hadduu reel leeyahay mooyaane dee jamaaca iyo jumco uu ka qayb gelayaa meesha ma jirto oo jumco inuu tagaa laazim kuma aha yacni miyibuu iska yaallaa ama buur buu iska yaallaa ama jeex cidla ayuu iska yaallaa kaas waxa weeye yani markaa ma imanayso laakiin hadalkii hore aynu sheegaynay wuxuu ku saabsan tahay ruux magaaladii degan oo meeshii laga addimayey jumcada iyo jamaacadaba laga tukanayey yani marka jooga haddana marka odhanaayo gurigaygan ku incisaalay taasi waxay noqonaysaa mid marka aan fiicnayn bay noqonaysaa oo dee dembiyaha marka uga imanaya yani khayrku wuxuu ugu jiraa inaanu iyo jamaacada ka maqnaan wuxuu samayn karaa hadduu ka maarmi waayo jusi ah inuu waxa weeye markaa incisaar jusiya inuu sameeyo ayuu markaa samayn karaa oo inuu jumcadiiyo jamaacaadka markaa yimaado soo xaadiro laakiin ashyaada kale dadka dhexgalkooda iska ilaaliyo ayuu markaa samayn karaa qaala imaamu raximah ullah iclam waxaad ogaataa an alikhtilaata in markaa dhexgalka binnaasi dadka la dhex galaa cala alwejhi aladii dakartuhu wejigaa aan sheegayna loo dhex galaa huwa almukhtaaru qowlka la doortay weeye alladii kaasoo kaana calayhi rasuulu ullahi sala allahu aleyh wasalam uu ku sugnaa rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam wa saa'iru alanbiyaa'i nebiyadii kalena ay ku sugnaayeen salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhim naxariisyada ilaahay wasalaamuhu iyo salaamtiisuba calayhim korkooda ha ahaato nebiyade ama salawaatullaahi ammaanaha ilaahay wa iyo nabadgelyadiisu calayhim nebiyadaa korkooda ha ahaatee waa ducaa loo ducaynaayo in ilaahay u kordhiyo u siyaadiyo wa alkhulafaau araashiduun sidaasoo kaleay ahaadeen khulafaau raashidiinkuna ay ahaadeen khulafadii hanuunsanayd waman bacdahum iyo ciddii ka dambaysayba saasay ahaayeen oo min asaxaabati yani saxaabo ahaaday wataabiciina iyo taabiciin ahaaday waman bacdahum iyo ciddii ka dambaysay ahaaday wa min culamaai lmuslimiina muslimiinta culammadoodii ahaaday wa akhyaarihim iyo kuwoodii khayrka badnaa ahaaday wa huwa madhabu akari taabiciin waana siday qabeen taabiciinta badankoodu waman bacdahum iyo ciddii ka dambaysay taabiciintuba badankoodu waa siday qabeen wa bihi qaala shaaficiyu wa axmedu sidaasaana shaafici iyo axmedna ay yidhaahdeen wa akaru fuqahaa'i radia allaahu canhum ajmaciin ilaahay dhammaantood ha ka raalli noqdeen qaala tacaala allah waxauu yidhi watacaawanuu cala albiri waltaqwa wa tacaawanuu isu kaalmaysta cala albiri khayrkiiyo waltaqwa taqwada isu kaalmaysta walaayaatu fii macnaa maa dakartuhu kasiiratun macluuma aayaadka ku saabsan fii macnaa maa dakartuhu ka aan sheegay macnihiisa ku saabsani kasiiratun waa fara badan tahay macluumatun waa la yaqaanaa xaggii axaadiista sheikhu waxba ma soo aroorin mawduucan waxba kuma soo aroorin laakiin waxaa jira xadiis mawduuca ku saabsan oo tilmaamaya almu'minu aladii yukhaalitu annaasa wayasbiru calaa adaahum afdalu min almu'min aladii laa yukhaalitu annaasa walaa yasbiru calaa adaahum xadiis buu nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam almu'minu aladii yukhaalitu annaasa wayasbiru calaa adaahum muuminka dadka dhex gelaya oo dhibtoodana ku sabraya afdalu min almu'min aladii laa yukhaalitu annaas walaa yasbiru calaa adaahum wuxuu ka khayr badan yahay muuminka dadka aan dhex gelaynin dhibtoodana aan ku sabrayn ayuu ka khayr badan yahay oo waxaa khayr badan kaa dadka dhex gelaya ee muuminka ah ee dhibtoodana ku sabraaya ayaa khayr badan xadiis baa sidaa ku soo arooray sheekh albaanina waa saxiixinaya marka xadiiskaasi mawduuca marka ansab uu yahay marka labada marka la isbarbardhigaayo wuxuu tilmaamayaa kan dambe inuu fadli badan yahay laakiin qofkii aan taa awoodi karayn naftiisana fitna uga baqaya inuu ku fitnoobo yacni uga baqaaya diinkiisii inay ka baabaado uga baqaaya oo aan ishanan karaynin oo haddii dadkii uu dhex galo munkaraadkoodii iyo xumaantoodii iyo baatilkoodii ku raacaya oo aan ishortaagaynin ama marka waxaweye aan ka oo ka baxaynin ee waxaweeye markaa waxooda la qasanaya oo la samaynaya oo imaca iska noqonaya kaas waxa weeye dhexgalku marka uma wanaagsana waxa u khayr badan si diinkiisu ugu badbaado inuu dadkii ka dhex baxo ayaa marka u khayr badan inuu dadkii ka dhex baxo inicisaal la yimaado ayaa u khayr badan hadduu meel la degan yahay joogana qadarka waajibka waa la imanayaa oo jumuca iyo jamaacaadka inuu ka qayb galo iyo waxyaalaha kale soo raaca laakiin waxa weeye sida kale ayuu uga fogaanayaa oo isaga ilaalinayaa isaga ilaalinayaa laakiin qofkii markaa ku sabri karaya diinkiisa ilaashanaya xumaantooda aan la samaynaynin oo la qasanaynin yacni markaa sidaa markaa samaynaya dhibtoodiini ku sabri karaya waxa weeye waxaa u khayr badan ikhtilaatka iyo dhexgalka ayaa u khayr badan suu macruufkii iyo wanaaggii u amro xumaantii u reebo kooda aan waxgaranayn uu irshaadiyo u hanuuniyo kooda marka waxa weeye dhibaataysan uu caawiyo yacni kii marka waxa weeye e, xanuunsanayay uu soo booqdo kii kale janaasada uu kala qayb galo yacni kii dhintay janaasadiisii uu ka qayb galo wahaakada baabka koob iyo toddobaatan baabu tawaaduci wuxuu baab yahay fadliga tawaaduca ayuu u baab yahay ama sheegista tawaaduca la sheega ayuu u baab yahay wa iyo garabka in hoos loogu dhigo lilmu'miniina mu'miniinta loo raariciyo hoos loogu dhigo fadliga ku jira sheegista la sheegaayo u baab ay baabu dikri fadli tawaaduci wa khafdi ljanaaxi lilmu'miniin taqdiirkaasaa la samaynaya dikri iyo fadli la qadaro qaala allahu tacaala allah waxa uhi wakhfid janaaxaka wakhfid hoos u dhig janaaxaka garabkaaga liman itabacaka cida ku raacda hoos ugu dhig oo min almu'miniina muuminiinta ka mid ahaatay hoos ugu dhig ama min almu'miniina muuminiin ahaatay hoos dhig oo raarici garabkaaga yacni u tawaaduco isu wa qaala tacaala allah waxau yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow man yartadda minkum can diinih man yartadda ku kastoo ridooba oo ka noqda minkum xaalu idinka idinka mid yahay can diinihi xagga diinkiisa ka laabto ka noqda fasawfa yaati illaahu biqowmin wakhti dambaa ilaahay keeni doonaa biqowmina rag uu keeni doonaa qowm asal ahaan waxaa la yidhahdaa ragga ayaa la yidhaahdaa laakiin dumarkana cala sabiili tabac inay u galaan waa dhacdaa لا yaskhar qowmun min qowmin casaa an yakunuu khayran minhum wala nisaa'un min nisaa'in casaa an yakunna khayran minhun marka nisaa iyo qowm baa la isqaabilsiiyey marka waxa weeye asaalatan qowm waxaa la yidhaha raggaa la yidhahdaa waayo bihim taquumu lumuur yaga umuuruhu ku qumaan yaga umuuruhu ku qumaan marka cala sabiili tabac dumarku waa dhacda inay usoo garaan fasawfa yaati illaahu biqowmin wakhti markaa soo socda ayuu ilaahay keeni doonaa ya'ti allahu biqowmin rag uu keeni doonaa ama dad uu keeni doonaa qowmkaasoo yuxibuhum allah jecel yahay wa yuxibuunahu yaguna allah jecel qowmkaasoo adillatin cala almu'miniina mu'miniinta u dullaysanoo yacni u dhimirsan oo u tudhaayo u naxariisanaya acizatin ku adadag cala alkaafiriina gaalada ku adadag bimacnaa haddii aa idinku markaa diinkii ka laabataan diinku cid la'aan maayo ilaahay baa cid u keenayaa qofkuna isagaa ku dhibaatoonaya diinkii inuu ka tago ilaahay waxba u noqon maayo ilaahayna waxba yeeli maayo ilaahayna waxba yeeli maayo wa qaala tacaala allah waxa uu yidhi yaa ayuha nnaasu dadow innaa khalaqnaakum min dakarin wa unhaa innaa khalaqnaakum annagaa idin abuurnay min dakarin mid lab baan idinka abuurnay wa unhaa iyo mid dhadig lab iyo dhadig baan idinka abuurnay asalka laynaga abuurayna waa aadam iyo xawa taranta dambe aadamiga ku tarmayaana waxa weeye waa labka iyo dhadigaa laakiin markii hore waxa laynaga abuuray waa aadam iyo xawaa baa laynaga abuuray aynu ka soo wada jeednaa wa jacalnaakum waxaanu idinka yeellay shucuuban shacab baanu idinka yeellay yacni waxa weeye shacabadii qabaa'ishii waa ka sii weyntahay tahay inkastoo bacdi ay yidhaahdaan shucuubtana waxaa loo isticmaalaa qabaa'il lcajam qabaa'ilna waxaa loo isticmaalaa qaba'ilcarab ayaa loo isticmaalaa bacdi saa'ilina waa jira laakiin inay ka guda ballaadhan taha saxan waxaa sida fiicani waxay tahay waa in layaha shacbi baa guda ballaadhan oo qabaa'il badan buu koobsanayaa qabaa'ishina waa ka sii hoosaysa oo marka la odhanaayo shacbu faris iyo shacbu alcarab iyo shacbu yani marka waxa weeye yani shacbu ruum yani saasoo kale idinka yeellay shucuuban shacabaanu idinka yeellay wa qabaa'ila iyo qabiilooyin baan idinka yeellay litacaarafuu waxaan idinka yeellay si ay isu ay litatacaarafuu si ay isu aqoonsataan oo isugu garataan si ay isugu garataan oo isugu aqoonsataan ay ka imanayso qaraabooyinkii iyo ciddii casaba ahayd inay isxidhiidhiso ila silatul arxaamku sharcigay ku sugan tahay in qaraabooyinkii iyo markaa yacni markaa casabooyinkii la xidhiidhiyo ina akramakum cinda allaahi atqaakum ka idinku sharafta badani cinda allaahi allah agtiisa atqaakum waa ka idinku taqwada badan wa qaala tacaala allah waxauu yidhi falaa tusakuu anfusakum ha ammaanina anfusakum nafihiinna ha ammaanina taskiyada la diidayaa waa ammaantii la is-ammaanaye sidaanaan ahay sidaanaan ahay qofka odhanaayey taasaa la diidaya nafihiinna ha dahirinoo xumaanta ha ka dahirinoo wanaagga ha la imanina muraadku maaha aha ya bimacnaa inaa xumaan ka dhowratiin ha isku ammaanina anugu bixamdillaahi taqi baan ahay oo ilaahay baan ka baqaay oo waan xus badan ahay oo waa dikri badan ahay oo yani waxa weye saas uu yidhahdo qofku is ammaanaha la diidaya taasaa la diidaya huwa aclamu biman ittaqa huwa allah aclamu isagaa u aqoon badan biman ittaqa cidda allah ka baqanaysa ama laha ismu tafdiili huna laysa calaa baabih aclamu isagaa u cilmi leho og biman itaqaa cidday allah ka baqanaysa ilaah isagaa og cidday isaga ka baqanaysa allah isagaa og marka ammaanta qofku inuu is ammaanaa ma fiicna ee waa inuu markaa aanu is ammaanin ee tawaaducaa isdhulligaa yacni saas yada weeye aanu sare isu qaadin aanu is ammaanin laakiin waxay yidhahdeen culammadu taasi waa qaacidada guud ee asalkaa weeye laakiin fii bacdi alaxyaan xaajada ayaa keensanaysaa wakhtiyada qaarkood qofku inuu is ammaano isagaan ammaan u jeedin maslaxada ku jirta uu doonayo inuu baraarujiyo hadda ma masalan oo kale ruuxi haddii xumaato lagu samaynaayo la dulminaayo inuu waxaas beri ka yahay oo uu markaysaa yacni waxaas dulmigaasi weji aanu lahayn inuu is-ammaano xaaladda noocaasa si uu dulmiga isaga daafaco oo bal innaba markaysaga ay ku daayaan xaaladda noocaasa waa u bannaanta saa'iq bay cusmaan ibnu cafaan dadkii ahlufitnaha markay ku kaceen ee khawaarijta ahaa ee lunsanaa markay ku kaceen isweerkana ka qabteen ayna yidhaahdeen jagada ka ay u muuqatay inay doonayaan inay dilaan ayuu cusmaan ibnu cafaan wuxuu u sheegay wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaan ka maqlay qof muslima oo ashahaadanaya in la dilaa ma bannaana saddex arrin mid inuu la yimaado mooyaane saddex midkood inuu la yimaado mooye si kale in la dilaa inaynay bannaanayn oo xalaal ahayn baa nebiga ka maqla saddexda arrin waxa weeye waa gaalnimo ka dambaysa iimaan waa diinka noqod midna waxa weeye waa zine ka dambaysa ixsaan oo isagoo guur hore soo maro guurkaa galmo ku sameeyey guur saxiix ah kadibna uu zinaysto ka saddexaadna waxa weeye waa naf muslimada inuu xaqdarra ku dilay wuxuu idhi saddexda naba kuma sugno gaalnimada sida aan u islaamay ee nebi maxamed u rumeeyey ma gaaloobin buuri qof muslima oo aan dilay oo xaqdarre ku dilayna ma jira buuri zinana weliga ma sinaysan buu yidhi iska daa wakhtiga islaamnimada xataa markaan gaalka ahaa buu yidhi ma sinaysan islaamnimo iyo gaalnimo toonna gudaheeda kuma sinaysan buu yidhi weligayba zina igama dhicin xataa markaan gaalka ahaa maxay ku dilaysaan markaasuu wuxuu u sheegay ceelka ceelkii u waqfay wuxuu uhi ceelka anaa waqfay maantana biyihiisibaa i diidaysaa inaan ka cabo biyihiisibaa ii diidaysaa inaan ka cabo ashyaada noocaase wuxuu u sheegayaa yacni waxa weeye bal in ay wax ku qaataan dadkan markaysagaa dulminaya ayuu doonayaa dulmiga inuu iskaga daafaco waxay kaloo ahlucilmigu yidhaahdeen haddii masalan oo kale shaksiga qadarkiisa aan la ogeyn masalan cilmi buu leeyihi dadka qaarkood laakiin sidaa uma qabaan si ay uga faa'iidaystaan buu wuxuu ugu sheegayaa cilmiga uu leeyahay tan noocaasoo kale waa bannaanta waa fiican tahay waayo khayr buu dadka ku kicinaya waxaa ka mid ah cabdullahi mascuud markuu yidhi haddaan garanayo qof iga aqoon badan kitaabka ilaahay oo yacnii geel rakuub laga dhigto lagu gaadhi karo oo kitaabka ilaahay iga aqoon badan haddaan garanayo waa u fuuli lahaa buuri waa u fuuli lahaa buuri ashyaa badanoo noocaasa calaa kulli xaal soo aroortay calaa kulli xaal marka qaacidadu waxa weeye waa inaan marka hore qofku aanu is-ammaanin laakiin xaaja hadday keensato inuu is-ammaano xaalka noocaas ah waxay noqonaysaa markaa inay saa'iq tahay saasay noqonaysaa waxaa dhacdoo kale ahlucilmigu inay kutubtay qur oo kale ammaanaan yacni ugama jeedaan iyagu daatadu inay is ammaanayaane waxay uga jeedaan si dadku uga faa'iidaystaan oo qiimaha kitaabka u gartaan oo ugu intifaacaan oo iyagana ajar uga soo noqdo ayaa muraadkoodu yahay say uga jeedaan waa saas wey wa qaala tacaala allah waxa uu yidhi wanaadaa asxaabu alacraafi rijaalan yacrifuunahum bisiimaahum wanaadaa waa dhawaaqeen asxaabu alacraafi kuwii markaa acraafta u saaxiibka ahaa yacni taag u dhexeeya jannada iyo naarta u dhexeeya ayay ku taagnaanayaan meel taagan oo markaa jannada iyo naarta dhexdooda ay ku sugnaanayaan asxaabu lacraaf markaa kuwaas weeye rijaalan rag bay u dhawaaqayaan raggaasoo yacrifuunahum ay garanayaan bisiimaahum calaamadahooda ay ku garanayaan qaaluu maa aghnaa cankum jamcukum wamaa kuntum tastakbiruun waxay ku odhanayaan maa aghnaa cankum maxaa idinka deeqdoo idinka anfacday xaggiinna jamcukum ururintiinna xoolaha ururinayseen ama jamiciinnii faraha badnaa iyo cududdiinnii aa ah, markaa kulminayseen maxay idinka tartay ama ururinta xoolaha ururinaysan maxay idinka tarta jamciguu yahay yani jamacoodii badnaa ama waxa weeye ururintii xoolaha ay ururinayeen ah wamaa kuntum tastakbiruun iyo waxa ahaydeen qaar isku kibriya maxay idinka anfacday yacnii kuwii naarta galay qaar ka mida ayay markaasaa ku odhanayaan a haaulaai aladiina aqasamtum laa yanaaluhum allahu biraxma a haaulaai kuwaasi aladiina ma kuwiiba aqsamtum aa ku dhaarateen laa yanaaluhum allahu biraxma inaan ilaahay gaadhsiinayn naxariis yacni kuwaa jannada galay ma kuwaa dhaarta ku mari jirteen jirteenba inaan ilaahay naxariis gaadhsiinayn udkhulu ljannata laa khawfun calaykum walaa antum taxzanuun yacni waxaa lagu yidhi qowl baa qadarane udkhulu ljannata jannada gala kuwaa sidaa ka odhan jirteen ayaa waxaa lagu yidhi jannada gala laa khawfun calaykum cabsigii korkiinna may ahaanoo ma boqdinni markaa idinma saara walaa antum taxzanuuna qaar markaa murugoonayo o tiiraanyoonayona ma tiidin markaa dadku tiiraanyoodaan wuxuu ugu soo arooriyey waxay tahay oo baabka ugu keenay tawaaduca kuwan markaa sidaa ay ku dhaaranayeen kuwa ahlu naarkii ay ka lahaayeen markii adduunyada joogeen markii adduunyada joogeen ay ka odhan jireen ilaahay naxariis gaadhsiin maayo way markaa yasayeenoo waa xaqirayeen waa inay dad mutawaadiciina yihiin oo isdhulligayo aan iskibrinayn iswaaweynayn ay yihiin ee tawaaducaya aawadeed bay markaa iyaguna u hasayeenoo u xaqirayeen ma'aalkoodina de waxay ku dambaysay dadka mutawaadiciinta aha ee iimaanka ahaa inay janno galaan xadiiska lix boqoliyo toddoba dabcadaha qaarkoodna waa lix boqoliyo afariyo tobane wa can ciyaad ibni ximaarin radi allaahu canhu qaala qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam ina allaha awxaa ilaya an tawaadacuu nebigu calayhi asalaatu wasalaam waxau yidhi ina allaha allah awxaa ilaya wuxuu ii waxyooday an tawaadacuu ay an tatawaadacuu inaa isdhuldhigtaan ayuu ii waxyooday xataa laa yafkhara axadun calaa axad ilaa aanu faanayn midnaba calaa axadin qof kale aanu ufaanayn qofna qof aanu ufaanayn walaa yabqiya aanu xadgudbayn axadun qofnaba calaa axadin qof kale aanu ku xadgudbayn ilaa taasi ay dhacayso in tawaaduca la wado oo la sameeyo si aan markaa midna mid ugu faanin midna mid ugu xadgudbin xataada waxaad u fasiri kartaa tacliil mm. an tawaadacu ay an tatawaadacu inay isdhu dhigtaan laa yafkhara si aanu ugu faanin axadun calaa axad qofna qof aanu ugu faanin walaa yabqiya aanu ku xadgudbin axadun calaa axad qofna qof aanu ku xadgudbin rawaahu muslim muslim baa saxiixa kusoo wariyey xataada haayada u badan laakiin tacliilna waa loo isticmaalaa xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu sheegay ilaahay inuu eh, nebiga u waxyooday bimacnaa amray in tawaaduc lala yimaado dadka la soo gaadhsiiyo tawaaduca awxaa ilaya an tawaadacuu ay tawaadacuu haddii waxa weeye loo fasiro an tatawaadacuu haddii la yidhaahdo inaad tawaaducdaan baa lay yacni markaa lay waxyooday ay bian tatawaadacuu marka antu waxay noqonaysaa marka masderiya wejiga kale waxay tahay waa in la yidhaahdo antu waxay noqonaysaa tafsiiriya labada toodna midma xadfane waa ta'daa keliya waa amar ayaa ficilku u dhacaya ay tawaadacuu antu markaa tafsiiriya noqonaysa shuruuddeedina waa dhammaystiranta saddexii shardi ay lahayd waa jumla ka horaysa macna alqawli leh laa xuruufahu jumla ka dambaysa xaraf ma gelin ay tawaadacuu isdhulliga marka tawaadacu waa amar antuna marka waa tafsiiriyo labada weji ee bannaan marka nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la amray inuu markaa dadka soo gaadhsiiyo amarka tawaaduca si waxaweeye dadku ayna isugu faanin isuguna xadgudbin ruux waliba tawaaduc la yimaado isdhuldhigo layska ilaaliyo xadgudubka iyo kibirka iyo faanfaanka iyo kullu daalika layska jiro waxaa laga qaadanayaa faanku inuu xun yaha laga qaadanaya sida xadgudubku u xun yahay oo qofku xadgudbaa ayaa faanka u faanaana ay u faanka u faanaana ay u ina allaha laa yuxibu kula mukhtaalin fakhuur mid kastooo kibro isqaadqaada oo fakhuurin faan badan ilahay ma jecla halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk